bsmi illaahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وsaxbihi wslm ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii riyaad الصاalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin lilimaam الnawowiyi raximah اllahu tacala qala alimaamu الnawowiyu raximah اllah qaala baabu اlkhawfi cabsidii ayuu u baab yahay cabsida allah subxaanahu watacaala laga cabsado ama cadaabka alla subxaanahu watacaala laga cabsado ayuu u baab yahay baabkan baabkan iyo baabka ku xigaba waa laba baaboo aada iyo aada muhim u ah kanna wuxuu ka hadlayaa cabsida ka kalena wuxuu ka hadlayaa rajada oo cadaabka ilaahay in laga cabsado naxariista ilaahayna in la rajeeyo kan ka dambeeyana labada in la jamciyo ka hadlayaa oo qofka markuu caafimaadka qabo inuu labadaba jamciyo cabsi iyo rajo labada isku daro marka uu dhimashada ku dhawaado uu jiran yahayna in uu markaas rajada xaggeeda waxyar uu badiyo taas marka waxa weeyaan waa baabab marka khawfka iyo cabsida iyo rajadana waa laba maqaam oo maqaamaadka ugu waaweyne alla lagu caabudo ka mid a maqaamaat alcubuudiya yacni maqaamyada ilaahay lagu caabudo ama waxyaabaha ilaahay lagu caabudo laba waxyaabood oo aada iyo aada qeyb weyn ka ah ah weeyaan qofku inuu khowf keliya ilaahay ku caabudo lama ogola rajo keliya inuu ilaahay ku caabudana lama ogola Eh, haddii uu khoof keliya ilaahay ku caabudo quus ayuu gaarayaa quustana waa xun tahay ilaahayna waxa uu yihi qaala waman yaqnatu min raxmati rabbihi ila daalluun naxariista ilaahay yaa ka quusta ilaa qoom dhumay unbaa ka quustu yidhi inahu laa yay asu min rawxi illahi ila alqowmu alkaafiruun yacnii naxariista ilaahay waxaa ka quusto dad dad gaalo ah unbaa ka quusto oo ilaahay ku gaaloobay dunuubta waaweynay kamid tahay alqunuutu min raxmat illah naxariista ilaahay oo laga quustaa waxay kamid tahay dunuubta waaweyn cagsigeeda waxaa ah marka in ilaahay subxaanahu watacaala eh, khawfkii inta markaas aan alla lagu caabudino rajada keliya un layska badiyo in ilaahay laga cabsanin taasna ilaahay wuxuu ka yidhi afa aminuu makra allah falaa ya'manuu makra allahi ila alqowmu alkhaasiruun ilaahay makrigiisa iyo shirqoolkiisa ama cadaabkiisa cid ka aamina ma jirta ilaa qolo khasaartay unbaa ka aamin noqoto taas marka qofka inuu labadaas khawfkii iyo rajadii inuu isku daro taasaa marka la faray cabsidana waxay ka dhalataa cilmiga ilaahay loo yeesho oo qofka hadduunan alle cilmi u yeelanin ee rabbi uusan baranin ilaahay ma ka cabsan karo sababtoo ah wax aada taqaan axad aada taqaan unbaa ka cabsan kartaa axad aadan cilmi ulahayn ma ka baqi kartid walidaalika rasuulka sala allahu alayh waali wasalam wuxuu dhihi jiray inii la aclamukum billaahi wa akhshaakum lahu anugu waxaan ahay kan idinkugu alla aqoonis badan idinkuguna alla ka cabsi badan cilmigiisa wuxuu keenay inuu cabsado marka waxaa kaloo allah subxaanahu watacaala yihi inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay waxaa ka cabsada cabsi dhaba addoommadiisa culimada kuwa culimmada ilaahay si dhaba uga cabsado oo khashyo dhab ah ula imaada maxaa yeele waxay garanayaan cidda ay ka baqayaan ibnu cabaasna aayaddaas markuu macneynayo waxa uu yidhi inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa alladiina yaclamuuna ana allaha calaa kulli shayin qadiir kuwa og ilaahay inuu qadiir yahay oo magacyada ilaahay wax ka yaqaano kuwaas weeyaan kuwa waxa uu yihi ilaahay kayani ka cabsado oo aayaddu ay ammaanayso ay tilmaamayso ayb marka labada baab imaamu nawowi khawfkii buu soo hormariyey rajadii buu ku xijinayaa in labadooda la jamciyana waa ka waa kusii xijinaya markaa qaala allahu tacaala alla waxa uu yihi wa iyaaya aniga keliya farhabuuni iga cabsada wa qaala tacaala alla waxa uu yihi ina batsha rabbika rabbigaa qabashadiisa la shadiidun mid adag weeyaan oo rabbi qabashadiisu waa adag tahay ma sahlana nacam ayb marka wa iyaaya farhabuun aniga keliya iga cabsada marka uu leeyahay rahbada ilaahay baa iska leh raqbada oo kasoo horjeeda damaca naxariis alla la damcana alla keligiisa iska leh oo ilaahay waxau yihi innaa ila allahi raagibuun wa rabbika faidaa faragta fansab wa ilaa rabbika farqab raqbada iyo marka rahbada allah iskale subxaana wa tacaala wa qaala tacaala wuxuu alla yidhi ina badsha rabbika rabbigaa qabashadiisa la shadiidun mid adag oo daran weeyaan wa qaala tacaala wuxuu alla yidhi wakadalika sidaadaas oo kale yaa akhdu rabbika rabbigaa qabashadiisa ay tahay idaa akhada alquraa magaalooyinka haddii uu qabto wahiya daalimatun walxaal hiya iyada oo daalimatun dulmi fashay sidaadaas lasoo sheego ummadihii hore ilaahay uu soo halaagay sidaadaasoo kale oo alla subxaanahu watacaala qabashadiisu ay tahay marka uu yacni magaalooyinka haddii uu qabto wahiya daalimatun iyadoo dulmi fashay ina akhdahu alla qabashadiisa aliimun mid darnaa mid xanuun badan weeyaan <coughs> shadiidun adag ina fii dalika la-aayatan liman khaafa cadaaba alaakhira ina fii dalika kaagaas waxaa ku sugan dhexdiisa la-aayatan aayad baa ku sugan liman bay ugu sugan tahay axad khaafa cabsaday cadaaba alaakhirati aakhira cadaabkeeda ka cabsaday qof aakhira cadaabkeeda ka cabsanayo waxyaabaha lasoo sheego umamkaas lasoo halaagay aayad baa ugu sugan suuratu huud bay aayadda ku jirtaa halaakul umam ayaana looga soo hadlay min ladun waxaa laga soo bilaabay qowmu nuux waxaa lagu xijiyey qowmu huud ilaa aakhiri yani ilaa iyo fircoon halaagiisa <coughs> markaasu alla wuxuu leeyahay qof cadaab aakhira ka cabsanaya aayad baa ugu sugan daalika kaagaasi yowmun maalin weeyaan majmuucun lahu loo soo ururinayo annaasu dadka daalika kaagaasi yowmun maalin weeyaan <clears throat> majmuucun la ururinayo annaasu dadkii lahu isaga loo ururinaayo wadaalika kaagaasina yowmun maalin weeyaan mashhuudun la xaadiro oo aan laga maqnaan karin wamaa nu dib dhigi mayna maalinkaas ilaa liajalin waqti intii ka ah unbaan dib u dhigaynaa macduudin waqtigaasoo macduudin la tiriyey waqti tirsanoo annaga agteenna ka tirsan unbaan dib u dhigaynaa yowma maalin <clears throat> yati uu imaanayo laa takallamu nafsun laa takallamu aynan hadlaynin nafsun nafi ilaa biidnihi alla subxaanahu watacaala amarkiisa iyo idinkiisa mooyaane nafi aynan ku hadlaynin fa minhum <clears throat> dadkii waxaa ka mid a ama dadkii buu ka mid yahay shaqiyun mid ayaan darsaday wa saciidun iyo mid liibaanay fa ama aladiina kuwa shaquu liibaan darsaday oo ah, yacnii ayaan darsaday oo nasiibkooda uu xumaaday oo eh, khasaaray fa fi naarta dhexdeeda yaa lahum <clears throat> fa fi naarta dhexdeeda lahum waxaa u sugnaaday fiiha naarta dhexdeeda waxaa ugu sugnaaday zafiirun washahiiqun shahiiqun <clears throat> zafiirun <clears throat> neeftuur iyo washahiiqun hinraag ayaa ugu sugnaaday ayb zafiir waa neefta marka banaanka loo soo bixiyo shahiiqna marka neefta la jiido ee dib loo qaato weyaan marka waa hinraag naarta ayay ka hinraagayaan wa qaala tacaala alla uu yihi wayuxadirukum allahu alla wuxuu idinkaga digayaa nafsahu nafsadiisu ilaahay idinkaga digayaa <clears throat> marka ilaahay naftiisuu idinkaga digaya waa culus tahay wayuxadirukum allahu nafsahu rabbi wuxuu idinkaga digayaa naftiisa wa qaala tacaala alla waxauu yihi yowma maalin yafiru lmar-u saacaddu maalinka ay dhacayso ama yacni wadkur xus ydkur xus yowma maalin yafiru lmar-u qofku uu ka cararaya min akhiihi walaalkiis wa ummihi hooyadii uu ka cararayo wa abiihi aabihii uu ka cararayo wa saaxibatihi uu ka cararayo xaaskiisa wa baniihi wiilashiisa uu ka cararayo likulli imri-in qof kasta oo minhum dadkii ka mida ah yowma idin maalintaasi shanun baa u ahaaday shani shanigaasoo yuqniihi isaga deeqo oo ku filan oo wax kale uunan ugu baahnaynba wa qaala tacaala wuxuu alla yidhi yaa ayuhaa hoy annaasu dadow itaquu rabbakum rabbigiinka cabsada ina zalzalata asaacati saacadda gilgilashadeeda shay-un weeyaan shay cadiimun aada u weyn yowma maalin tarawnahaa aada saacaddii arkaysaan yowma maalin tarawnahaa aada arkaysaan <clears throat> tadhalu ay ka tegayso kullu murdicatin mid kastoo wax tu kastoo wax nuujinayso camaa ay ka tegaysay ka mashquulayso ardacad ay nuujinayso ay nuujinaysay wa tadacu ay dhigayso kullu daati xamlin mid kastoo uur u saaxiiba xamlahaa uurkeeda ay tuurayso ay dhigayso wa taraa waad arkaysaa annaasa dadkii sukaaraa inay yihiin kuwa sakhraansan wamaa hum mana ahan bisukaaraa kuwa sakhraansan walaakina cadaaballaahi alla cadaabkiisa shadiidun adeyg badan tanna waxaa weeyaan marka cabsi bay keenaysaa marka marna alle cadamadiisaa lagugu cabsiinayaa oo wayuxadirukum allahu nafsahu baa lagu leeyahay marna waxaa lagugu cabsiinayaa cadaabka alle marna aakhira lagugu cabsiinayaa intaasba marka way gelaysaa cabsidu <clears throat> wa qaala tacaala alla waxa uu yihi waliman khaafa maqaama rabbihi jannataan waliman <clears throat> axadkii khaafa cabsaday maqaama rabbihi rabbigiisa hor istaagiddiisa jannataani baa usugnaatay laba janno wa qaala tacaala alla uu yihi wa aqbala bacduhum qaarkood baaso ayaa qaabilay calaa bacdin qaar ayay qaabileen yatasaa'aluuna iyagoo isu su aalaya waa dadkii ahlu jannada jannada galay qaarkood qaarka kale ayay kusoo jeesanayaan markaas isu su-aalayaan qaaluu waxay dhahayaan innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn qablu qabla haadaa kan ka hor <clears throat> mushfiqiina ayaanu ahayn kuwa baqaaya fii ahlinaa ehelkeenna iyo guryaheenna dhexdiisa markaan joognay kuwo waxaan ahayn baqayo oo rabbi ka cabsanayo maxalushaahidka marka waa baqdintaas nacam famana allaahu ilaahay baa galladaystay calaynaa anaga korkeena ku galladaystay wa waqaanaa waa naga koriyey cadaaba samuumi cadaaba samuum ayuu naga koriyey cadaabkii yani maqaarka gelayay ayuu allah subxaanahu watacaala naga koriyey innaa anagu kunaa waxaanu ahay min qablu kan hortiis nadcuuhu inaan alla caabudaynoon baryayno inahu alle huwa isagu albaru weeyaan mid ixsaankiisa uu badan yahay oo addoommadiisa baari oo ah alraxiimu naxariis badan wal aayaatu aayaadka oo filbaabi baabka dhexdiisa ku sugan kathiiratun kuwa aada u fara badan weeyaan jiddan aad macluumaatun la garanayo walqaradu ulajeedaduna al-ishaaratu weeyaan tilmaamid ilaa bacdihaa qaarkood la tilmaamo waqad xasala waana xasilayo waan soo tilmaanay aayadihii qaar ka mid ah <clears throat> wa ama alaxaadiidu axaadiidtuse fakathiiratun jiddan aada kuwo u badan weeyaan fanadkuru waxaan xusaynaa oon sheegaynaa minhaa axaadiidtaas darafan qeyb ayaanu ka sheegaynaa wabilaahi tawfiiq can ibni mascuudin radia allahu canhu qaal xadahanaa rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulkaan noo waramay wahuwa rasuulkuna assaadiqu weeyaan mid run sheego weeyaan oo runlow ah almasduuqu ee la rumaysto oo allana uu u rumaynaayo dadkiina ay u rumaynayaan mu'miniintii yacni ina axadakum midkiin yujmacu waa la ururinayaa khalquhu abuuristiisa fii batni ummihi hooyadii caloosheeda lagu ururinayaa abuur abuuristiisa arbaciina yowman afartan maalmood nudfatan isagoo markaa yacnii mani ah uma markaa dabadeed calaqatan yani ahaan uma markaa dabadeed calaqatan ayuu ahaanayaa cad waxa ah xinjir ayuu ahaanayaa midla dalika intaa oo kale afartankaas uma markaa dabadeed yakuunu wuxuu ahaanayaa mudqatan ayuu ahaanayaa cad hilib ah mithla dalika intaa oo kale afartan uma markaa dabadeed yursalu lmalaku malagii ayaa la dirayaa fayanfuku waa afuufayaa fiihi kii yani la abuurayay ayuu ku afuufayaa alruuxa ruuxdiibuu ku afuufayaa wayumaru waxaa la farayaa biarbaci kalimaatin afar kelmadood baa la amrayaa ay bikatbi arbaci kalimaatin afar kelmadood qoristoodaa la amrayaa bikatbi risqihi risqigiisa <clears throat> qoridiisaa la amrayaa wa ajalihi waqtigiisa qoritaankiisaa la amrayaa wa camalihi camalkiisaa la amrayaa inuu qoro wa shaqiyun ow saciidun shaqi iyo saciid midka uu ahaan doono inuu qoro ayaa la amrayaa fa waladii baan ku dhaartay macbuudkii laa kii baan ku dhaartay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa hayruhu heyrkii aanu ahayn ina axadakum midkiin la yacmalu waa shaqaynayaa camala ahli ljanna ahlu jannada camalkooduu shaqaynayaa xataa maa yakuunu ilaa uusan ka ahaanin baynahu isaga iyo beynahaa jannada ilaa diraacun dhudhun un mooyaane fayasbiqu calayhi lkitaabu kitaabkii wixii loo qoray baa ka hormarayo oo ka dhaqayo fa yacmalu bicamali ahli nnaar camal ahlu naar ayuu samaynayaa fayadkhuluhaa naartii buu gelayaa wa ina axadakum midkiinna layacmalu bicamali ahli nnaari ahlu naar camalkood ayuu samaynayaa xataa maa yakuunu ilaa uusan ka ahaanin baynahu isaga iyo wa beynaha naarta ilaa diraacun dhudhun ma ahane yacni sida uu naarta ugu dhow yahay fayasbiqu calayhi lkitaabu kitaabkii baa ka hormarayo wixii markii hore loo qoray ayaa ka adkaanayo ka qaalib noqonayo fayacmalu markaasuu samaynayaa bicamali ahli ljanna ahlu jannada camalkoodu sameynayaa fayadkhuluhaa jannadii buu gelayaa muttafaqun calayhi xadiidkan marka baa imaamu nawowi raximahullah baabulkhawfu kusoo daray wuxuu ugu darayna waxa ay tahay maadaama qofka uusan ogeyn wax uu ku aakhiran doono iyo wax uu ku dambay doono maadaama aanu ogeyn waa inuu cabsado marka hadda oo haddaad hadda fiican tahay oo daacada ilaahay ku dadaalayso oo ilaahay baab fiican oo diinta kaaga furay ma ogid inay kuu daa'imi doonto inaad ku dhiman doonto ma ogid ma qolada horaad noqon doontaa khaatimada ay ka hallaabayso walciyaadu billaah qolada dambe miyaad noqonaysaa ma taqaanid taa waxay keenaysaa cabsi marka walidaalika salafka xadiidkan aada iyo aada iyo yacni mas'alada waxyaabaha ku saabsan khawaatiimtu aaday uga cabsan jireen xadiidkii bukhaarina wuxuu ahaa inama alacmaalu bilkhawaatiim acmaasha waxaa laga fiiriyaa eh, wax ay ku dambayso yaa laga eegaa rasuulkana sala allahu alayh waali wasalama waa ku dadaali jiray inuu rabbi ka baryo khaatimo wanaagsan allahuma yaa muqaliba alquluubi thabbit qalbii calaa diinika ayuu dhihi jiray ilaaha yacni quluubta gedgediyow qalbigayga diinta ku sug oo ha ka leexleexinin diinka ilaahay subxaana wa tacaala xadiidkii shadaad ibnu awsna allahuma inii asaluka athabaata fi lamri ayaa ku jirtay qur-aankuna waa ku badan tahay tawafanii musliman wa alxiqnii bisaalixiin nabiyullaahi yuusuf intii uu soo maray markuu soo maray kadib xabsigii iyo wixii kale markuu soo maro hooyadiis iyo aabihiis ay u yimaadeen waa kii markii dambe yihi rabbi qad aataytanii min almulki wacallamtanii min ta'wiili alaxaadiid faatira asamaawaati waalardi anta waliyii fi dunya waalaakhira tawafanii musliman waalxiqnii bisaalixiin dadka wanaagsan marka ilaahay waxay ka baryaan inay islaamnimada ku dhintaan oo khaatimada ilaahay uu u hagaajiyo xadiidkan marka maadaama khawaatiintii lagaa qariyey adiga cabsi bay keenaysaa dadka laakiin aan aqoonin yacni ilaahay subxaanahu watacaala uunan fahamsiinin xadiidkan waxaa laga yaabaa inayba ka qaadaanba cabsiba aynan ka qaadin ay yiraahdaan wixii aan noqo lahay waa la ii qoray waa iska soconayaa marka inay is yidhaahdaan ayaa imaanaysa laakiin dadka caarifiinta ah waa ka cabsi jireen sufyaanu thawri raximahu llahu tacaala ayaa nin wuxuu ku yidhi weligaa ninyahow makaa yaabiye hal abkaaka hal abkaaka cilmullaahi fi lawxi lmaxfuud saasoo kale uu yidhi makaa yacni oysiiyey weligaa cilmiga ilaahay lawxulmaxfuudka uu ku qorayo ou yahay isaga oo adigana kaa qarsoono khaatimadaada ku saabsan arrintaas weli makaa oysiisay buu yidhi maka fekertaniyow markaasuu wuxuu yidhi taraktanii laa afraxu abadan niyow wuxuu yidhi waa iga tag waxaa igaga tagtay yidhi weligay inaanan farxinba mar dambe inaanan farxin ayaa igaga tagtay yuu yidhi murug ayaa igelisay murug u fiican weeyaan isaga marka maahan murug isaga loo dhib lagu gelinaaye waa murug isaga markaas dan ugu jirto nacam ayb marka eh, aaday uga welweli jireen xadiidka marka eh, qof walbana wixii ilaahay uu qoray waa loo fududeynayaa nacam maadaama adiga marka aadan ogeyn wax aada ku khaatimaysanayso shay aadan ogeyn adiga laguguma kalifin ilaahay subxaana watacaala adiga qadarka ma kuugu kalifin qadarka inaad rumaysaa lagugu kalifay laakiin in camalkaagii oo qadarka uun ku salaysnaado oo qadarkii yacni adiga waxba kama ogid ilaahay ma kugu kalifin maxaa yeele cilmi maba ulihid waxaa ku dhiman doonto laakiin waxaa lagugu kalifay waxay tahay ilaahayna uu ku siiyey ikhtiyaar iyo caqli uu ku siiyey haddana diinkii uu kuu caddeeyey waddada toosan iyo waddada qalloocdo taasuu ilaahay kugu kalifay marka wahadaynaahu najdayn labadii jidood laguu caddeeyey kanna waa meeshaan kanna waa meeshaan adiga waxaad mukalaf ku tahay inaad raacdo labadan jid jidka fiican laakiin wax aadan ogeyn oodan aqoon u lahayn inaad tiraahdid kaasaan ka shaqaynaya aniga de taas waa khalad maba ogidba maxaa uga shaqaynaysaa maba ogid taas ma inaad ka shaqaysa ma aha tan kale waxyaabaha sababaya waxaa ka mid a sida riwaayadka xadiidka saxiixa qaarkood sida ku sugan oo yacni ina axadakum layacmalu camala ahli ljannati fii maa yabduu linnaas riwaayada saa ku daraysaa fasirayso midkiin wuxuu sameynayaa camalu ahliljanna sida dadka u muuqato sida dadka u muuqato uu yihi nabiga sala allahu alayh ali wasalam waxaa dhici karta marka ninkan waxyaabo aynan dadka ka ogeyn oo ilaahay uu ka ogyahay laakiin qalbigiisa ku jiro inay hadhow sababayso khaatima xumada nacam ay sababayso wa bilcagsi midkan khaatimadiisa hagaagaysana wax qalbigiisa ku jiro ama yacni uu sameynayo oo alla uu ku og ogyahay dadka aanay ku ogeyn waxaa laga yaabaa inay hadhow anfacdo walidaalika quluubta in la ilaaliyo weyaan culammada waxay yidhaahdaan yacni acmaasha quluubta aad iyo aaday u weyn tahay dunuubta quluubta laga sameeyana aaday u daran tahay sidaa darteed marka qofka haddii qalbiga waxyaaba dafaa-in oo qalbiga ku aasan ayaa qofka khaatimada ka xumeeyo nacam acmaashan qofka ka muuqato un keliya in la fiiriyo ma aha sidaa darteed kibirka iyo shirkiga iyo iraadaadka xun iyo eh, xasadka iyo baqyiga iyo waxyaabahaas oo dhani amraadu lquluub qofka inuu iska daaweeyo oo markaa eh, kitaabka ilaahay uu ku daaweeyo taasaa marka wanaagsan si khaatimadiisa ay u hagaagto taasaa marka keenaysa fii maa yabduu linnaas waxaa dadka u muuqanaya waa saas laakiin waxa qalbiga ku jira waa ka duwan yihiin calaamaadka dabcan marka xusnulkhaatimadana yacni qofka u keeno de inuu alla bari badan la yimaado cibaadaadka inuu badiyo shukriga ilaahay ku dadaalo waxyaabahaas oo dhan marka waxay keenayaan eh, khaatimadiisu inay hagaagto eh, acmaasha marka mar walba uu ku dadaalo inuu la yimaado acmaal saalixaad ee wanaagsan camalka saalixa camal kaloo saalixa ayaa lagu abaalmariyaa macaasida inuu ka fogaado maxaa yeele macaasidu mid kaley kuu dhiibaysaa ilaa marka dambe gaalnimada ayba ku gelisaba walciyaadu billah almacaasi bariidu lkufri ayay salaf ku dhihi jireen macaasidu waa kufriga dhambaalkiisa boostadii kufriga waanacam marka macaasida inuu iska ilaaliyo laa siimaa inuu macaasida daa-imo hadduu macaasida daa-imo daa-imo marka dambe ilaahayna waa ka dhahaya kalaa baraana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun waxay kasbanayeena quluubtii ka yacni daboolay oo mugdi ka dhigay oo miririyey quluubtooda marka waxa uu qofku kasbanaya unbaa u sabab ah yani sida badan yani eh, khatima su-ul walciyaadu billah wa canhu qaal qaala rasuulu llahi sal allahu alayh waali wasalama yu-taa bijahanama jahanamo ayaa lala imaanayaa yowma idin maalintaas lahaa sabcuuna alfa zimaamin toddobaatan kun oo hoggaan oo xarig iyadoo ku xirxiran oy u sugnaatay maca kulli zimaamin xarig kasta ama hoggaan kastaana sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag ay eh, maca kulli zimaamin hoggaan kasta ama xarig kastaana sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun ay yihiin yajuruunaha ay jiidayaan rawaahu muslim xadiidkan isaguna waxaa weeyaan naarta in laga cabsado keenayaa nacam naartaas adiga ma u adkeysa kartid sida ilaahay eh, nabiga sal ll ly slam uu leeyahay jahannamaa la keenayaa toddobaatan kun oo xarig zimaamku waa hogaanka ama xarigga iyadoo ku xirxiran xarig kastaana toddobaatan kun oo malag ay jiidayaan marka naam waa toddobaatan kun oo xarig xarig kastaa toddobaatan kun oo malag marka aaday u dar waa waa culus tahay marka jahanamana dee ilaahay subxaanahu watacaala dadka waa ugu goodiyey aadowna qur-aanka ugaga hadlay jahanamo iyo xaalkeeda iyo dhexdeeda waxa yaalla iyo waxa lagu gala iyo waxaasoo dhan ilaahay waa kaga qur-aanku kaga warramay waxaana kaaga filan in qiyaamaha la buuxinayo nacam oo alla subxaana watacaala sidaas uu ballan qaaday oo marka weliba ay yani mar xadiidkiina oo ahaa laa tazaalu jahannam yulqaa fiiha jahanamo ka zuuli maysa in wax lagu ridaayo lagu ridaayo wa taquulu hal min masiid iyaduna ay leedahay ziyaada ziyaada ilaa marka dambe xataa yadaca rabuulcizati fiiha qadamahu ilaa rabbi subxaanahu watacaala cagtiisa ou markaa saaro ou yeelo markaas fatanzawi ay isku waa isku ururaysaa fataquulu qad qad qad saasay dhehaysaa nacam marka eh, waana qowluhu tacaala eh, yowma naquulu lijahannama hal imtala'ti wataqulu hal min maziid eh, carasaat lqiyaamana inay imaanayso axaadiidta qaar way sheegeen ah, banka qiyaamo dadku marka ilaahay uu ku xisaabaayo jahannamo waa soo baxaysaa iyadoo laftirkeeda iyadoo marka dadkeeda raadsanayso xadiidka imaam axmed uu werinaya wuxuu ahaa yakhruju cunuqun min annaar waxaa soo baxayo dhuun oo jahanamo kamid a ah ayaa soo baxayso maxsharka qiyaamahay imaaneysaa markaasay waxay leedahay inii wukiltu lihalaatin saddex ayaa aniga la ii xil saaray saddex ayaa la ii xil saaray qofka aladii jacala maca allahi ilaahan aakhar qofka macbuud kale ilaahay la caabuday aljabbaaruun kuwa yacni isla weyn oo dadka qasbo oo dadka dhibo oo dadka ku gardaroodo iyo almusawiruun kuwa yacni waxaa weeyaan dadka waxyaabaha ruuxda leh kuwa sawiro saddexdaasaa la ii xil saaray sidaasay dhahaysaa marka de qofki intaan yacni jahanamo iyo axwaasheeda iyana ibnu rajab kitaabkiisa altakwiifu min annaar yacni kitaabkaas ha aqriya yacni jahanamo iyo axwaasheeda yo aada iyo aada uga waramayaan ayb waxa uu yidhi marka eh, eh, yuutaa bijahanama lala imaanayaa yowma-idin maalintaas lahaa sabcuuna alfa zimaamin toddobaatan kun oo xarig iyadooy u sugnaatay maca kulli zimaamin xarig kastaana sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag iyo juruunaha ay jiidayaan rawaahu muslim wa can inucmaan bni bashiirin radia allahu canhuma qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama yaquul nabigaan maqlay oo leh ina ahwana ahli nnaari cadaaban yowma alqiyaamah ina ahwana ahli nnaari ahlu naarka ka ugu fudayd badan cadaaban xagga cadaabka yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha la rajulun nin weeyaan yuudacu la dhigaayo fii akhmasi qadameyhi labadiisa cago ama labadiisa gomadood magaartadooda la dhigaayo jamrataani laba dhuxul meesha yacni dhulka aan gaaraynin oo yacni cagtu markay ka kacsan tahay ayaa waxaa la saarayaa marka laba dhuxul ayaa la dhigayaa oo la yeelayaa yaqlii minhumaa waxaa la karkaraayo dimaaquhu maskaxdiisa la karkaraysa madaxiisa maa yaraa arki maayo ma malaynayo anna axadan axad ashaddu inuu darnaan badan yahay minhu isaga cadaaban xagga cadaabka axad inuu cadaabka xaggiisa kaga darnaansho badan yahay ma malaynayo walxaal inahu isaguna la ahwanuhum cadaaban ou yahay kan ugu cadaab fududna uu yahay isaga isaga ugu cadaab fudud sida ayaa riwaayaadka qaar waxay tilmaamayaan ninkaa inuu abuabu eh, aalib inuu yahay abu aalib nabiga adeerkiis inuu yahay oo xadiid muslim cabdullahi bin cabaas eh, aabihiis cabaas bn cabdilmualib ayaa su-aalay oo yiri adeerkaa waxma u tartayoo ma anfacday inahu kaana yaxuuduka waa ku ilaalin jiray waa ku xanaanay jiray dadka waa kaa celin jiray waxma u tartay buu yiri markaasu wuxuu yihi amaa inahu fii daxdaaxin min annaar wuxuu ku jiraa meel wuxuu yidhi aan mool ahayn oo god naareed aan ahayne meel yacni bannaan oo naarta kaga jiraa markaasuu wuxuu yidhi laba dhuxul ayaa waxaa la saarayaa labadiisa rays ma gaarto fa yaqlii bihimaa dimaaquhu madaxiisaa la karkaraayo markaasu wuxuu u malaynayaa inuu ninka ugu daran yahay xagga cadaabka wa inahu la ahwanuhum isagaan ugu fudud xagga cadaabka walciyaadu billah naarta marka waxaa weeyaan labadeedii dhuxul hadday sidaa qofka gaarsiineyso waxaa weeyaan eh, <clears throat> qofku marka waa inuu ka cabsado naartaas <clears throat> wuxuu uga cabsanayana ama uu naarta yacni iskaga dhowrayana waxa ay tahay dee inuu cibaadadiina ku dadaalo ilaahay syacni eh, xaqa cibaadatihi inuu caabudo ilaahayna uu kaalmo weydiisto oo naartaas inuu ka badbaadiyo inuu rabbi uu weydiisto isla markaasna weliba yacni eh, isticaano cibaadada ilaahay oo u kaalmo weydiisataana inuu la yimaado wacan samurata bni jundubin radia allahu canhu ana nabiy allahi sala allahu alayh wali wasalama qaal minhum waxaa ka mida dadkii man baa ka mida takhuduhu ay qabanayso annaaru naarta ilaa kacbayhi ilaa anqowyadiisa ay qabanayso wa minhum waxaa ka mida man baa ka mida ta naarta ay qabanayso ilaa rukbatayhi labadiisa jilbood wa minhum waxaa ka mida man baa ka mida ta-khuduhu ay qabanayso ilaa xujsatihi meesha macwista laga xirto guntiga ay qabanayso wa minhum waxaa ka mida man baa ka mida ta ay naarta qabanayso ilaa turquwatihi kalxantiisa ilaa halkaas ninay ugelaysaa jiro ninba marka waa wixii uu kasbaday kii labada dhuxul ra-is magaartada looga qabtay haddii madaxiisii la karkaraayo ninka ilaa ay u joogto anqawga maxaad u umalaynaysaa kan jilibka loo gaarsiiyo kan meesha guntiga laga xirta loo gaarsiinaya kan kalxanta loo gaarsiinay inaan maxaad umalaynaya marka waa ka daran yahay taqwada ilaahay marka laysfaraayana imaa waxaa la yihahdaa ilaahay ha laga cabsado mararka qaarna waxaa la yihahda wattaqu naara alatii uciddat lilkaafiriin naar ka cabsada gaalada loo diyaariyey mar waxaa la leeyahay yacni maalinta qiyaamaha dadka lagu cabsiiyaa intuba waa daran yihiin nacam alxujzatu macqidu lisaari macawista meesha laga gunto weeyaan taxta surati ee xudunta hoosteeda ah atarquwatu bifatxi taa-i ta-doo la kordhigaa la aqriya wadami lqaafi qaafka oo la godo atarquwa hiya alcadmu waa lafta alladii kaas oo cinda huqrati nnaxri dhuunta godkeeda ah nacam meesha dhuunta yacni godka ay ka tahay lafta kasoo taagan weyaan nacam walilinsaani insaankuna tarquwataani laba kalxan ayuu leeyahay fii jaanibeyi naxri dhuunta labadeeda dhinac uu kuleeyahay labada kalxan waa macruufa kalxanaan la yiraahdaa wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal rasuulku waxa uu yidhi yaquumu nnaasu dadka waa istaagayaan lirabbi alcaalamiin bay u istaagayaan allaha rabbulcaalamiin ayay u istaagayaan dadka caalamka kii iska lahaa ama abuuray ama maamulayay ayay u istaagayaan dadka xataa intii yaqiibo axaduhum midkood ou yacni qarsoonaado fii rashxihi dhididkiisa dhexdiisa ou ku qarsoomo ilaa ansaafi udunayhi ilaa dhegihiisa bartankooda laga gaaro muttafaqun calayhi waarashxu alcaraqu dhididka weeyaan xadiidkanna wuxuu ka waramayaa eh, shidada iyo howlka maalinta qiyaamaha jiro taasoo marka iyadana cabsi keenayso dhididkana nabiga sala allahu alayh ali wasalam xadiidka wuxuu ku leeyahay yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin waana maalinka ilaahay lagu cabsiiyo dadka miisaanka khiyaan oo kale weylun lilmutafifiin aladiina ida iktaaluu cala annaasi yastawfuun waidaa kaaluuhum aw wasanuuhum yuqsiruun alaa yadunnu ulaa-ika anahum mabcuuhuun liyowmin cadiim ayuu ilaah yidhi dadkaa miyaynan malaynaynin in ilaahay usoo bixin doono liyowmin cadiim maalin weynin badan maalin weynin badan buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin maalintaas waa maalinta dadku rabbigii abuuray ay usoo kacayaan ay usoo istaagayaan taasi marka waxay keenaysaa dadka inay dhididaan marka waxaa lasoo dhaweynayaa qoraxdii baa lasoo dhaweynayaa qadra miilin ayaa lasoo dhaweynaya qadra miilin miil marka ama waa masaafada mayl ayaa lasoo dhaweynaya ama waxay noqon kartaa qadra miilin miil waxaa la yidhaahdaa waxa lagu meesha laga indhakuusho oo bimacnaa qoraxdiin halkaa la keenayo nacam meeshaas la soo gaarsiinayo qofka marka qoraxda hadii halkaa loo keeno amase miilba laga la keeno korkiisa dhididku laa shaka yacni meesha u gaari karo waa fahmi waa la fahmi karaa dhididkaas iyo maalintaas shiddada badan marka hore waxaan usoo marnay dad ilaahay uu ka badbaadinayo inay jiraano waa dadkii sabcatun yudiluhum allahu yowma laa dilla ilaa diluhu toddobadii markaa xadiidkii hore ee xadiidkii abi hureyra lagu sheegay hoosay iskaga jiraan war uma hayaan waxaas dhidid ay dadka ku eh, ay ku dhex jiraan marka acmaashioo lagu dadaalo maalintaasoo laga cabsado waxaa laga helayaa in qofka uu har iyo hoos uu ku helo yaquumu nnaasu dadka waa kacayaan lirabbi alcaalamiin ay u kacayaan xataa intii yaqiiba axaduhum midkood uu qarsoomo fii rashxihi dhididkiisa dhexdiisa uu ku qarsoomo ilaa ansaafi udunayhi ilaa dhagihiisa bartankooda dhididka uu ka gaaro qofku marka haddii dhagah bartankooda dhididka uu ugu gaaro markaa uu qariyo dhididkiisi ma la arki ma la arkaayaba qofkana qaarna dhididka laftirkiisana waa biqadri acmaalihim ay dadka dhididaayaan midna wuxuu u joogaa anqawga mid jilibka midba meel wa can anasin radia allahu canhu qaal khadabanaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulkaa noo khudba akriyey buu yihi khudbatan khudba ayuu noo akriyey maa samictu aanan maqlin mam aanan maqal mitlahaa iyada oo kale qad weligay aanan maqal faqaala waxa uu yidhi low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen maa aclamu waxa aan ogahay la daxiktum qaliilan wax yar ayaad qusli lahaydeen wala bakaytum waad ooyi lahaydeen kahiiran in badanna waa ooyi lahaydeen faqadaa asxaabu rasuuli rasuulillaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam asxaabta rasuulka way dabooleen wujuuhahum wejiyaalkooda ayay dabooleen walahum iyaga oo khaniinun walahum iyaga oo khaniinun u saaxiib ah sawd ama cod sanqa yeerta leh nacam iyagoo ooynayo yacni ooyintooda weliba sanka ay yacnii ka ay cod ka bixinayaan iyagoo sidaa abay markaa ay wejiyadoodu ay dabooleen muttafaqun calayhi xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa khawfka cabsida inay ku xiran tahay cilmiga biqadri cilmihi ayuu qofka cabsadaa maxaa nabigu wuxuu leeyahay low taclamuuna maa aclamu dabcan nebiga cilmigiisi asxaabta cilmigooda isma laha oo nabiga cilmigiisa isaga waa soo arkay cadaabka rasuulka sal alla ly salam habeenkii la dheelmiyey buu soo arkay riya riya ayuu ku arkay wa ru'ya alambiyaai waxyun ru'yada ambiyadana waa waxyi wixii uu soo arkay marka rasuulka sal ll ly salam dee cid uga aqoon badan marka ma laha naar iyo xaalkeeda iyo rasuulka wax ka yaqaano ma laha asxaabu rasuulillahi iyaga naarta ma arkin laakiin nebigaa uga sheekeeyey sala allahu calayh ali wasalama iyagana macrifada iyo cilmiga ay dadka kale dheer yihiina waxay keentay mar allaale markii looga sheekeeyey inay saameyn ku yeelatay oo ay arrintaas qalbigooda ay saameysay ay markaa la ooyeen oy la ooyeen oysan dheeldheel u qaadanin taasay keentay marka qofka biqadri cilmihi ayaa ayaa marka ay noqonaysaa cabsida uu ka qaba maalintaas low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen maa aclamu waxa aan ogahay oon garanayo la daxigtum waad qosli lahaydeen qaliilan waxyar wala bakaytum waad ooyi lahaydeen kahiiran in fara badan faqadaa asxaabu rasuulillaahi rasuulka asxaabtiisii way dabooleen wujuuhahum wajiyaalkooda walahum iyaga oo markaa leh ay u sugnaatay khaniinun codsan qayeerta leh nacam iyagoo marka ooyintooda yacnii la maqlaayo codkoodu marka uu sanka ka baxaayo ayay marka way saasay marka way ooyeen ooyin la maqlaayo mutafaqun calayhi marka saxaabada marka qiyaamaha marka la sheego oo kale qabriga marka la sheego o kale sidaan oo kale marka marna saana xadiidka oo u tilmaamayaa cumar markii la tilmaamayana xadiidka aharka bukhaariga ku suganna ee qur-aanka markuu akrinayo safafka ugu dambeeyo ayaa waxaa laga maqli jiray nashi kaana yusmacu nashiijuhu yacni ooyintiisa iyo hinraaggiisa safka meelaha ugu dambeeyaa laga maqli jiray cuhmaanna saasoo kale marku qubuuraha uu tago xadiidkii tirmidi isna wuxuu tilmaamayey waa ooy jiray qubuuraha markuu tago wuxuu dhihi jiray marka la yiraahdo mawaaqif ka daran meeshaan oo kale ayaad soo martaa sidaan oo kalena uma oysid maxaa dhacay wuxuu dhihi jiray nabigan waxaan ka maqlay ina alqabra awalu manzilin min manaasili alaakhira qabrigu waa guriga ugu horeeya guryaha aakhiro meesha ugu horeyso aakhiro laga soo gala weeyaan qabriga faman najaa minhu qofkii qabriga ka badbaada cadaabkiisa famaa bacdahu aysar waxa ka dambeeya waa kasii fudud yihiin qofkii aan ka badbaadinna de ka dambaysaa kasii daran marka qabrigu ma sahlana saasuu u dhahay bal rasuulkaa sala allahu caleyh waali wasalama qiyaamaha markuu yacni ka sheekeynayo kale aada u yani aada ugu saamoobi jiray ibnu mascuud markuu ku akriyey suuratu fa kayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin waji'naa bika calaa haa-ulaai shahiidan aayaddaa markuu akriyay xasbuka waa ti uu yiri ee markaa nebiga uu saa u fiiriyay ibnu mascuud fa idaa caynaahu tadrifaan indhihiisa marka nebiga waa shubmaayeen isagoo marka rasuulka sal alla ly salam isaga dadka ku marqaati furaayo sidaas ahay isagoo marka dadka lagu marqaati furaayo marka maxaad u malaynaya marka isagii marqaati furaaya maalinkaas yacnii mowqifkeeda aada iyo aada uga yacni ku saamoobay maxaad u malaynaya marka kii lagu marqaati furaayo marka sidoo kale rasuulka qabriga qubuurtana saasoo kale ku ahaa naam oo axaadiidta iyo yacni eh, siirada rasuulka sida ay tilmaamayso muttafaqun calayhi xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saareen wafii riwaayatin balaqa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama rasuulka waxaa soo gaartay balaqa rasuulu llahi sala allahu alayh waali balaqa rasuulallahi sala allahu alayh waali wasalama can asxaabihi shay-un rasuulka sala allahu calayh ali wasalam waxaa soo gaartay asxaabtiisa xaggooda kasoo gaartay wax waxbaa soo gaaray fa khataba waa qudbeeyey fa qaala waxa uu yihi curidat calaya aljannatu waannaaru jannadii iyo naartii baa la iisoo bandhigay falam ara ma aanan arkin kalyawmi maanta oo kale fi lkhayri washari khayr iyo sharba janno iyo naar baa la iisoo bandhigay maantaoo kale ma aanan arag buu yiri khayr iyo shar janadiina de khayr badan baa ku jira naartiina shar yaa ku kulansan walow taclamuuna maa aclamu walow taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen maa aclamu waxa aan ogahay la ladaxiktum qaliilan wax yar ayaad qosli lahaydeen oo bakaytum kahiiran in badanna waad ooyi lahaydeen famaa ataa calaa asxaabi rasuuli illaahi sala allahu alayh wali wasalam asxaabta rasuulka uma imaanin yowmun maalin ashaddu minhu maalintaas uga darnaansho badan maalinkaa nebigu uu sidaa yidhi maalin uga daran asxaabtii ma soo marin qadaw ru-uusahum madaxyadooday raariciyeen oy dabooleen walahum khaniinun iyagoo markaa sawd oo sanqayeerto ah iyagoo leh markaas oo oynayo alkhaniinu bilkhaa lmucjamati weeyaan kha la dhibiceeyey huwa lbukaa-u weeyaan waa ooyin maca qunnatin lala qabo qunna yacni sawdka yacni sanka kasoo baxo ama sanqaroorta kasoo baxaa qunno la yihahdaa wainshiqaaqu sawti min alanfi iyo codka dilaaciisa uu sanka kasoo dilaacayo marka waa sanqayeertadaas marka wa can ilmiqdaad radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul nabigaan maqlay isagoo dhahayo tudna shamsu qoraxdaa lasoo dhoweeyaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha min alkhalqi khalqigaa loo soo dhoweeyaa xataa takuuna ilaa ay ahaato minhum iyaga xaggooda ka miqdaari miilin miil wax la egoo kale miil wax la egoo kale ilaa ay la ekaato ay ahaato qaala sulaym bnu caamir ayaa waxauu yihi alraawi can ilmiqdaad raawiga xadiidka ka warinaya miqdaad ayaa wuxuu yihi fawallaahi baan ku dhaartee maa adrii ma ogi maa yacnii bilmiili miilka waxa uu kala jeedo amasaafata alardi ayacniima wuxuu kala jeedaa masaafata alardi dhulka masaafadiisa miilka la yaqaano yacni masaafada miyuu u jeedaa hal mayl markaa am ilmiili aladii tugtaxalu bihi alcaynu am mise wuxuu kala jeedaa almi am ilmiili miyuu la jeedaa alladii kaas oo amilmiili am bilmiili miilkii miyuu kala jeedaa alladii kaas oo tuktaxalu bihi alcaynu isha lagu indhakuusho miilka lagu indhakuusho miyuu ujeedaa miilka lagu indhakuusho waxaa laga wadaa e, miilka masaafana waa la yidhahdaa masaafada midkaan hadda maylka waxaa kaloo miilka la yidhaahdaa <clears throat> qoriga marka lagu indhakuusho marka indhakuusha la geliyo la marsanahay marsanayo qorigaas marka qofka intee in la ego u jiraa markuu indhakuulanayo wax dhow buu u jiraa aada u dhow yahay soo maaha ila ishaa la mariyaa maogta waa u dhow yahay labadaa marka mid u jeedo ma garanin buu yiri taa tiraahdidba marka waxaa weeyaan waa un halis fa yakuunu nnaasu dadku waxay ahaanayaan markaas calaa qadri acmaalihim acmaashooda qadarkooda intay la-eg tahay ayay ahaanayaan korkeeda fil caraqi dhididka dhexdiisa fa minhum waxaa ka mid a dadkii man baa kamida yakuunu uu ahaanayo dhididka ilaa kacbayhi labadiisa anqow wa minhum waxaa kamida man baa kamida yakuunu uu ahaanayo dhididkii ilaa rukbatayhi ilaa jilbihiisa oo usoo gaarayo wa minhum waxaa kamida man baa ka kamida yakuunu uu u ahaanayo ilaa xaqweyhi guntigiisa meesha guntiga marada laga xirto wa minhum waxaa kamida man baa kamida yuljimuhu lcaraqu dhididku ou xakamaynayo iljaaman xakamayn ou xakamaynayo lijaamku marka xakamaha faraska iyo nacam marka qof uu dhididkii xakamaynayo halkaas oo usoo gaarayo nacam oo dhididkii marka ku hafanayo walciyaadu billah wa ashaara rasuulullahi sala allahu alayh wali wasalama rasuulka wou ishaaray biyadihi gacantiisuu ku ishaaray ilaa fiihi afkiisuu ku ishaaray iljaamkiibau rabaa inuu u sharxo markaasuu wuxuu yidhi waminhum man yuljimuhu iljaaman sidaasuu yidhi marka gacantii u afka saaray rawaahu muslim marka ishaaradii dadka wax lagu fahamsiiyaa loogu talagalay tanna marka waxaa weeyaan da qiyaamuhu sideeday u weyn tahay magacyo badan baa ilaahay subxaana tacaala qur-aanka uu ugu sheegay yowman yajcalu lwildaana shiibaa waa maalin yarka marka ilmaha yaryar ciro kasoo saaraya nacam shidada iyo dhibka yowma yafiru lmaru min akhiihi waa soo marnay oo uu ku bilaabay aayaadkii uu ku bilaabay ku jirtay yaa ayuha nnaasu taquu rabbakum ina zalzalata saacati shay-un cadiim ilaa aakhiri alaayaat wahaakada nacam aaday u fara badan yihiin wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama qaal yacraqu nnaasu dadka way dhididayaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha xataa yadhaba ilaa uu ka taga caraquhum dhididkooda fi lardi dhulka sabciina diraacan toddobaatan dhudhun dadku waa dhididayan ilaa dhididkooda toddobaatan dhudhun inuu kor ilaa uu ka aado kor toddobaatan dhudhun ade fayadaanaadka iyo yacni daadadka ugu daran ma gaaraan toddobaatan dhudhun daadadka ugu daran ee guryuhu dadku guryaha ka dumiyo dadku ay ku dhintaanoo ummaddu ay intaas waa waray la leedahay ma ma dhama toddobaatan dhudhun iyo wax u dhow xataa ma gaaraan toddobaatan dhudhun marka dherarkoo oo cirka ah kor ah biyo yacni marka biyu biyaha caadigan badanaa aan gaarin dhididka dadka ka baxaya hadduu intaa gaaraya ka waran marka xataa yadhaba caraquhum fi lardi sabciina diraaca wayuljimuhum waa xakamaynayaa xataa yabluqa aadaanahum ilaa dhagahooda uu kasoo gaaro uu xakamaynayaa dhididkii muttafaqun calayhi wa macnaa yadhabu fi lardi yanzilu wayaquusu nacam wamacnaa yadhabu fi lardi ay yanzilu wayaquusu yani waa dhididka uu degayaa wayaquusu waana yani quusayaa ilaa toddobaatan dhudhun hoosu quusaya kor ma aha nacam hoosu uquusaya marka toddobaatan dhudhun dhidid gaaraya marka oo hoos u galayo wax yar ma aha nacam oo dadkii xakameynaya ilaa ama yani iyaga dhanba qarinayo wa canhu qaal kunnaa maca rasuulillaahi sala allahu alayh waali wasalam aan ahayn id samica id waqti samica nebigu uu maqlay wajbatan jug ayuu maqlay nebigaan la jirnay jug ayuu maqlay fa qaala waxau yihi hal tadruuna ma garanaysaan maa haadaa kani waxa uu yahay qulnaa waxaanu nidhi allahu wa rasuuluhu aclam aleh rasuulkiisaa ku cilmi badan qaala waxau yihi haadaa kani xajarun dhagax weeyaan rumiya bihi lagu tuuray fi naari naarta mundu sabciina khariifan toddobaatan sano intii ka ah nacam yaa lagu tuuray naarta fa huwa isagu yahwii fi nnaari naarta ayuu ku hoobanayaa fa huwa isagu yahwii fi nnaari naarta ayuu marka ku hoobanayaa alaana hadda xata intahaa yani alaana ay ila alaan xata intahaa ilaa uu gaaray ilaa qacrihaa naarta salkeeda ilaa uu ka gaaray fa samictum markaa waxaad maqasheen wajbatahaa jugteedii baad maqasheen jug baa la maqlay markaasuu nabiga weydiiyey maxaad wuxuu yihi marka hal tadruuna maa haada allahu rasuulu aclam bay dhaheen markaasuu wuxuu yidhi dhagaxan waa dhagax la tuuray toddobaatan sano ko la tuuray intaa waa sii socdo waa hoobanayay ilaa hadda waa hoobanayay xataa intaha ilaa qacriha ilaa salkii naarta uu gaaray fa samictum wajbataha jugteedii baad maqasheen markaas marka cumqiga naarta yacnii say hoos usii jirto inay dheer tahay aada garanay marka toddobaatan sano dhagax gawgeeda naarta qarkeeda inta laga tuuray toddobaatan sano isku sii socdo waa waxaa kaloo laga garanayaa naarta in laga shaqeynayo hadda laftirkeeda naarta inay abuuran tahay lagana shaqeynayo naam walidaalika xadiidkii camr ibnu cabasa markuu nebiga reebay salaada in la tukado xiina yaquumu qaa'imu dhahiira waqtu zawaalka lama tuk salaada waa reebay rasuulka waxyaabihii uu ku cileyn waxaa kamid ahayd waxiina idin tusjaru jahannam waqtigaas jahanamaa la shidaa oo la huriyaa marka jahanama waa abuuran tahay wax laga shaqeeyaa dhagaxaas lagu riday toddobaatan sano ka hore markaas nabiga asxaabtiisa jug intay maqleen oo weydiiyey nebigana u sheegay sala allahu alayh waali wasalamna waa tusayaan meeshaas marka toddobaatanka sano dhagax u soconaayo axaadiidta waxay tilmaantay qaar waana gaari doonaa insha allahu tacaala in dadka laga buuxin doono laysku rasay doono korkooda maxaa yeele siraadku jahanam kayuu ka koreeyaa waa buundo waa matnun calaa jahannam waa buundo marka jahanamo korkeeda marta waa qof aan marayninna ma laha wain minkum ilaa waariduhaa mufasiriinta tafsiirka saxiixa ay ku fasiraan waxay tahay qof ma jira ilaa naarta u galayaan nacam ibnu jariir abari sida uu sheegayo qof ma jiro ilaa naartuu galaya marka laleeyahana waxay tahay marka macnaheeda qofkan siraadka gudbaayo jahanamo korkeeda waay meesha uu gudbaayo marahay marka jahanamadii marka hoostiisa waay waa kor taagan yahay jahanamo buu kor taagan yahay qof aan ugu yaraan jahanamo kor istaagaynin ma laha wain minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya markaas kadib oo ilaahay wuxuu yihi uma nunaji aladiina ataqow wanadaru aldaalimiina fiiha jithiya waa la korina waa la badbaadinaya marka dadka mutaqiinta waa laga badbaadinaya naam marka aayadda danbaa weliba ay kusii fasiraan mufasiriinta ibnu jariir sida uu sheegaya haddii marka siraadka uu meeshaas ku yaallo dadku waxay umaraayaan kalbarqi qaaraa umaraya hilaaca oo kale xagga surcada qaaraa waxay umaraayaan eh, ka ajaawiidi ilkhayl fardaha kuwooda orodka badan oo kale yacni qaar dabayl camal ay umaraayaan qaar fardaha kuwa orodka badan qaar yacni awrta kuwooda dheereeyo qaar basi ilaa marka dambe laga qaar eh, ilaa laga gaaro marka qaar dabada ku siqaayo oo dan iska badbaadayo ilaa nebiga uu sheeg qaar marka eh, wafi xaafatay siraadi kalaaliibu siraadka labadiisa dhinac biro qalqallooco oo markaa qofka qabsanaysaa ku yaallaan dadkii marka waxaa kamid a ah mid iftiinna waa u baahan yahay qofku socodna waa u baahan yahay iftiinna waa u baahan yahay surcana waa u baahan yahay mid marka waxaa weeyaan wuxuu tilmaamay marna waa ka damaa iftiinka marna waa ushidmaya mar waa ka damaya mar waa ushidmayaa birtiyaa qabqabsanaysa waa iska badbaadaya haddana nacam dhibkaas iyo yacni yaa ilaahay ku badbaadinaya famaqduushu naajin mid waxaa jira marka biruhu ay yacni ay xagxaganayaan oo haddana badbaadaya waxaa kaloo nebigu sheegay kuwo say uga dhacayaan aan siraadka gudbeynin oo say uga dhacayaan uga dhacayaan marka isku korasaysmaay marka ilaa todoba toddobaatan sano dhagaxooda u soconayo dadna lagu rasaynayo ka waran nacuudu billahi minha rawaahu muslim xadiidka muslim baa weriyey can cadiy bni xaatimin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam maa minkum maa minkum min axadin axad idinka idinka mida ma jiro ilaa sayukallimuhu rabbuhu rabbigii bau la hadli doonaa qof idinka idinka mida ma jiro ilaa rabbigiis bau la hadli doonaa ilaa sayukallimuhu waxaa la hadli doona rabbuhu rabbigiisaa la hadli doono marka ilaahay inuu hadlo yaa xadiidkan culummadu u daliishadaan rabbi ayaa la hadlaayo qof idinka idinka mida ma jiro ilaa rabbi baa la hadlaayo laysa baynahu xaal aynan ahayn dhexdiisa iyo wa beynahu isaga dhexdiisa turjumaan tarjumaanun mid u kala afceliyo iyadoo mid u kala afceliyo oo u kala tarjumaa aysan jirin nin kasta ilaahay baa la hadlaya iyadoon looga tarjamayn fayanduru waxuu fiirinayaa aymana minhu midigtiisa waxa ka midigeeyo falaa yaraa arki maayo ilaa maa qadama wixii uu hormarsaday mooyaane wayanduru wuxuu eegayaa ashama minhu bidixwayanduru eh, wuxuu fiirinayaa ashama minhu waxa ka bidixeeyo oo bidixdiisa jiro xagga bidix ayuu fiirinayaa falaa yaraa arki maayo ilaa maa qadama wixii uu hormarsaday ma ahan wayanduru wuxuu eegayaa bayna yadayhi hortiisa falaa yaraa arki maayo ila naara naar mooyaane tilqaa'a wajhihi wejigiisa ku-aadankiisa fataquu naara fataquu ka cabsada annaara naarta ka cabsada walow bishiqi tamratin timir jeexeedba ha ahaatee muttafaqun calayhi yacnii waxa uu leeyahay naarta ka cabsada walow bishiqi tamratin timir jeexeed oo aada sadaqaysataanba naarta uga cabsada ayb marka xadiidkan muttafaqun calayhi xadiidkan waxyaaba badan buu tilmaamayaa in ilaahay subxaana watacaala dadka qiyaamaha la hadlaayo marka haddii ilaahay uu kula hadlaayo marka uu kula xisaabtamaayo waa culus tahay marka shanigu ma sahlana nacam qofku waa ogtaha haddii adduunyadan uu joogo qof uu qabto nin boqora ama nin askari oo jab oo yacni mathalan oo ka baqaayo sadwadiisa iyo awooddiisu ay yacni ay daran tahay oo kale nin awooddiisu daran tahay marka uu qabto oo uu muqaabalo la yeesho iyo hadal so u baqaayo waa ogtahay naam sida uu u baqaayo waa ogtihiin famaa baaluka marka qofkii ilaahay hortaagan nacam saas darteeda waxaa loo yihi waliman khaafa maqaama rabbihi jannataani nacam ilaahay oo lasoo hor istaago qofka haddii uu ka cabsanayo ma fududa ajarkeedu aada u weyn yahay laba janna ilaahay subxaana wa tacaala uu siinaya midig iyo bidix markuu fiiriyana wax camal unbaa ka horeeya camalkiisa unbaa unbuu ayuu fiirsanayaa nacam fadliga ilaahay ka gadaale camalkiisa unbuu ku xisaabtamaya waana waxaa weeyaan waan laysa lilinsaani ilaa maa saca insaanku wuxuu shaqaysto unbuu leeyahay kullu nafsin bima kasabat rahiina naf kastaa waxay u xabisan tahay wixii ay shaqaysatay wixii ay shaqaysatay u xabisan tahay xadiidkii kale nabiga sala allahu caleyh waali wasalam wuxuu ahaa kullu nnaasi yaqduu fabaaicun nafsahu famuctiquhaa aw muubiquhaa qofku marka ama isagaa isxoraynaya ama isaga ayaa ishalaajinaya marka qofku inuu isku halleeyo waxyaabo amaani ama yididiilo inuu istustuso ma aha nacam yididiilo baanbaana iyo qofaa wax kuu taraayo iyo koox koox fulaanaad tahay iyo ummatu maxamedaad nahay dhib male iyo waxaasoo dhan marka waxaa weeyaan maye inuu camalkiisa xoogga saaro ayaa muhim iyo alla bari oo ilaahay subxaanahu watacaala uu kaalmo weydiisto taasaa muhim u ah wayanduru bayna yadayhi hortiisa fiirinayaa falaa yaraa ila naara tilqaa'a wajhi naar unbuu arkayaa hortiisa soo socota hortiisa taagan fataqu nnaara markaasuu nabigu wuxuu yihi naar ka cabsada naartaas ka dhowrsadoo ka cabsada walow bishiqi tamratin markaa nebigu de dadkii shiddada maalinkaa jirtana waa u sheegay waxay uga baxsanayaanna waa u sheegay timir jeexeed oo aad la baxdaanba naarta isaga ilaaliya oo kaga dhowrsada timirta jeexeed oo la sadaqaysto qof u baahan la siiyo la isaga ilaaliyaa nacam ka badanna hadda waxaa weeyaan waaba ka badanba nacam ka badanna waaba ka badan laa siimaa yacni haddii timir barkeed qofka uu sidaa naar uga dhowrsanayo waxaa kasii waxaa weeyaan qof dhibaat dad qof muslim oo dhibaataysanoo xaajadiisa oo u gudana kasii weyn nacam oo kasii muhiim sadaqada marka waxaa laga qaadanayaa xadiidku sadaqada inay kamid tahay waxyaabaha aakhira lagu badbaado nacam xadiidna wuxuu ahaa qof kastaa wuxuu ahaanayaa aakhira fii dilli sadaqatihi nacam sadaqadiisa harkeedu ahaanaya nacam hadday weynaydna har weyn hadday yaraydna waa u yaryahay nacam waa u yaryahay marka sadaqada waa camal min acmaa min waa waxyaabaha ilaahay loogu dhawaado wax kamida camal kastana saas waay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa camal wanaagsan inaan la yaraysanin camal wanaagsan inaan la yaraysaninba haddaad awoodi karto timir hal xaba qof siiso haddaad awoodi karto shilin aada yacni wax uun wax anfacayo ama baan ama wax lamida ama yacni waxaad siin karta waxaad siiso inaadan yaraysanin sadaqada camalka sidoo kale laba ragcood tukata inaadan yaraysanin wahaakada hadal fiican oo qof ku dhahda inaadan fududaysanin inaan marnaba la fududaysanin yani waxyaabahaas oo dhan fataqu naara naarta ka dhowrsada walow bishiqi tamratin timir jeexeedba ha ahaadee muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa soo saareen بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم